bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu kitaabu الزakاة zakadii ayuu kitaab yahay zakada luqatan waxaa la yidhaahdaa annamaa wa sharcan sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa ismun limaalin makhsuusin yu'khadu min maalin makhsuusin calaa wajhin makhsuus yusrafu liطaa'ifatin makhsuusa waa maal makhsuus ah wej makhsuus ah korkiisa ahoo lagu qaado daa'ifo makhsuus ahna la siiyo ayb oo loo iilo ayb sakadii marka waa ruknigii saddexaad arkaanta islaamka cibaadaadka maaliga oo maalka ku tacalluqo ayayna ka mid tahay iyada axkaamteeda ayuu marka halkan uu ka gelayaa ayb tajibu الzakaatu zakadii ayaa waajibayso fii khamsati ashyaaءa shan shay dhexdii ayay sakada ku waajibtaa wa hiya almawaashi waa nicmooleydii xoolihii wاlahmaani ahmaantii iyo wixii qiimaha lahaa waالzuruuci abuurkii iyo beerihii waاhimaari mirihii wa curuudu الtijaarati iyo tijaarada gedgadoonkeeda wuxuu ka bilaabay marka amwaasha ama maalka sakada uu ku ku waajibo zakadii ayaan ayuu halkan uga hadlaa axkaamteeda zakada rugniga saddexaad ee arkaanta islaamka waaye luqatan annamaa ayaa la yidhaahdaa wa sharcan ismun limaalin makhsuusin yu'khadu min maalin makhsuus isim magac makhsuus ah ku dhacaayo maal makhsuusa laga qaado calaa wejhin makhsuusna lagu bixiyo yusrafu liطaa'ifatin makhsuusa dad gaar ana la siiyo ayuu sharci ahaan ugu qeexay wujuubkeeda qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca ayaa laga faa'iideysanaa qur-aanka wa aqiimu الsalaata wa aatu الzakaa meelo badanay uga jirtaa sunnada nebigana xadiidkii mucaad iyaa tusaayo oo waxaa u sheegtaa sadaqo tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim ijmaacana waxay ka mid tahay min alqaطciyaat e, wujuubka zakada waxaa weeyaan umuuraha qaطciga ayay ka mid tahay oo qofkii inkiro uu ku gaaloobayo ilaa qof mar dhow islaamnimada soo galay iyo nin meel dheer uga koray iyo islaamnimo muslimiin dhexdood aan ku korin iyo maahane ayb axkaamteedu marka halkaan uga sheekaynayaa wuxuu yidhi tajibu zakaatu zakadii baa waajibayso fii khamsati ashyaaa shan shay bay ku waajibaysaa dhexdooda maalka asnaafta amwaasha asnaafta sakada laga qaado ayuu ku bilaabay wahiya almawaashii waa nicmooleydii xoolihii mawaashidu marka waa lo-da iyo geela iyo ariga wixii saddexdaa ka baxsan sake lagama qaado fardaha iyo dameeraha iyo waxyaabaha sake ma leh ayb iyo wixii ay iska dhalaan wax zake laga qaada iyo wax kale ayb iyaguna zake ma leh ayb oo saddexdan baa xoolaha marka zakada laga qaadaa laysa cala alkhayli waaraqiiqi sadaqa nebiga sal ll slam wuxuu yidhi fardaha iyo addoomaha iyo zake ma leh marka faraskii inaan zake laga qaadaynin iyo tusaa xadiidkaasna ayb wاlahmaani alahmaan waxa badeecadu ku qiimaysan tahayo alahmaan buu cabiray sidaasaana aad u fiican alahmaan waxay u jeedaan aldahabu wاlfida kutubta gobolna waxaa laga yaabaa inay dhahaan aldahabu wاlfida oo ahmaantaba ay ka dhaafaan marka walahmaani markuu leeyahay eh, dahabkii iyo fidadii iyo wixii iyaga sidooda oo kale wax lagu kala gato oo qiimo leh lacagahan caadigaa marka soo gelayso shilin soomaaliga iyo doolarka iyo riyaalka iyo maadaama ay yihiin wax wax lagu gato dahabka wuxuu haman u noqday fidadu haman waxay u noqotay waxbaa lagu iibsadaa iyadaa qiimo ah qiimo leh qofku markuu rabo inuu wax iibsado shayga ay wax ku kala gada jireen dinaar iyo dirham uu ahaa dinaarkuna waa dahab dirhamkuna wuxuu ahaa fido wakhtigan xaadirka marka lacagahan hadda la sameeyo ayaa lagu ka wax lagu kala gataa iyadana marka ribana waa ku soconaysaa zakana waa ku waajibaysaa marka ayb wazuruuci zuruucdii bay ku waajibtaa zakadii zuruucdii iyaduna waa wixii la quudanayey zuruucda marka laba shay bay uga kala waajibtaa himaar himaar iyo zuruuc waa himaarta ay zakada ku waajibayso waa timir iyo zabiib zabiib iyo cinab markaan dhahnana waa isku mida ogow cinabkiio qalalay waa un zabiibku ayb <coughs> marka timirta iyo cinabka wixii geed mirood ah oo miro ah labadaasay ka waajibtaa zuruucdana waxay ka waajibtaa wax allaale wixii laba shardi laga helo quut inuu yahay oo la quuto muqtaad inuu yahay wax la quuto iyo inuu yahay mudakhar ou kaydsamaayo wax allaale wixii daruuratan loo quuto oo quutu daruurigii ka mid ah oo dadku ikhtiyaaran ay u quudanayaan kaydsami karana zaka ka waajibto marka geleyda iyo digirta iyo burka eh, yacni waxaan u jeedaa burka eh, qamadiga qamadiga iyo geleyda iyo digirta iyo shaciirta iyo masagada iyo waxyaabahaas o dhan zaka ka waajibaysa maxaa yeele waana la quutaa waana kaydsamaan labadaa unbaa ka fiirinaya bis ayb quudkaasna waxay ku daraan ikhtiyaaran in loo quuto inay inta abaar dhacdo oo dadku ay maqaarka cunaan hadhow marka wixii la quudanayo waa laga zakeynayaa maqaarkii baa zaka ka baxe ma la dhahayo ikhtiyaaran wixii loo quuto waayo waxay dan kaliftay ma aha ayb dadku markay caadi yihiin waxa ay quutaan quutu daruuriga ka dhigtaan kaydsami karaan ayb duunan kaydsami karin walow haba la quutee zake male isaguna kama waajibayso mar haddaanu kaydsamaynin ayb wاhimaari mirihi ayb mirihii marka isaga waa sheegno waxaa laga qaadaa timirta iyo iyo zabiibka ama timirta iyo cinabka wa curuudu tijaarati iyo tijaarada gadgadoonkeeda curuudu tijaara yani waxyaabaha la gadgado waa laga tijaaraysto la gedisto ayb intaas baa marka zakadu ay ka waajibtaa mawaashida iyo ahmaanta iyo zuruucda iyo himaarta iyo axaadiid badan baa ku soo aroortay nacam tijaaradana xadiid baa ku soo arooray abu daawuud uu warinayo dacfina lagu sheegay oo dacfi ku jira isaga laakiin ijmaac ayaa wuxuu ku guntanmay badeecada in laga zakeeyo ganacsiga oo ijmaacaasna marka culamo badan baa soo naqlisay ibnu taymiya ka mida waxuuna cuskan yahay ijmaacaas cumar radia allaahu canhu ayaa nin la dhihi jiray ximaas ayuu wuxuu ku yidhi oo maqaar iyo waxaa ka ganacsan jiray ayuu wuxuu ku yidhi addi zakaata haadihi markaasuu wuxuu yidhi maa lii ilaa udumun wa jacaabun wax kale anay ma haysto yidhi maqaar iyo qunuxyadaanaan haystaa leebabka lagu ririto leebka baasha lagu waxa lagu weelka lagu rirido ayaan haystaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi qawimhu qiimay uma addi zakaatahu intaa qiimaysid sakadeeda dhiib maqaar iyo qunux cayntiis in zaka ka waajibin muttafaq waayo nacam ee waxa zakada keenay waa tijaaradaas ibnu taymiya marka aharkaas marku sheegay waxa uu yidhi qisadan waa mashhuur bayna asaxaaba iyo dadkii ka dambeeyey ahlucilmiga wax munkir oo inkiray male fa hiya ijmaacun ijmaac waayo ibnulmundir isagana kitaabkiisa ishraafka ijmaacu ka sheegay ishraafka aliqnaac fii masaa'il alijmaac ibnuulqataani alfaasi isaguona ijmaacuu sheegay ibnu xajar fatxulbaariga itifaaquu sheegay ayb abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabu اlamwaal isaguna wuxuu sheegay ijmaac naam oo wuxuu yidhi qowlka kale madaahib ahlilcilmi maba ahanba ayuu sheegay ayb marka wax ictibaar badan male sidaa darteed marka curuudu tijaaradana ijmaacaadkaas iyo qisadaas cumar iyo ayay daliil uga dhigeen ayb marka waa inay zaka ka waajibayso lix culummo oo ijmaac soo naqlisay iyo in laga yaababa ay ka badan yihiin annaga intaan aragnay waa intaas unadda aan sheegay ijmaacooda oy dhici karta inay ka badan yihiin ijmaacaasoo dhan meel in layska dhigo oo qowl shaada lagu dhego wax macnaha ma laha ayb oo ijmaac ka horreeyey ayb marka zakadu amwaasha ay ku waajibto waa meelahaas waa marka mafsado weynna waa ku jirta haddii la yidhaha dadka badeecadoodu wax zakaa kama waajibayso waxay noqonaya nin xoola haystana inaan zake laga qaadin zakadana maal baa lagu xiray mid iska aan wax badan haysaninna in xoolaha laga qaadaa la yidhaha xikmad sharcina ma aha shan neefoo geela nin haysto in zake laga qaado baadiye ku haysto ninkan dabaqyada badan lahoo oo ganacsanayo oo xoolihiisu ay shanta qaaradoo adduunka yaallaanna adiga zaka kuguma waajibin wax masaakiinta xaqay kugu leeyihiin ma leh wax yacnii ma ahan eh, eh, xikmadii zakada loo jidayeyna waa ka hor marka mas'aladan mas'ale ijmaac ku guntan may waaye khilaaf gadaal ka yimid ictibaar male marka ayb ijmaacaasna meelahaasuu ku yaallaa laga fiirinaa kutubtaas ayb faama almawaashi nicmooleydii fatajibu azakaatu sakadii ayaa waajibayso fii halaaثati ajnaasin saddex jinsi bay sakadii ku waajibaysaa oo minhaa nicmooleyda ka mid ah wa hiya alibilu waa geelii waalbaqaru waa lo'dii waalghanamu waa arigii saddex nooc ayay sakadu ka waajibaysaa oo xoolaha ah wa hiya alibilu waalbaqaru waalghanamu ayib wa sharaa'iطu wujuubihaa wujuubnimadeeda sakadii xoolaha inay waajibto oo ay xoolihii zaka ku waajibto shuruudaheedu sittatu ashyaaءa waayo lix shay alislaamu islaamnimo islaamnimo marka la leeyahay eeaanta dhanaan ku wareeg wa sharaa'iطu wujuubihaa waajibnimadeeda shuruudaheeda sittatu ashyaaءa lix shay waay alislaamu islaamnimo gaalkii sakada kama ansaxayso oo ma laga dalbanayo isaga ayb murtadka laakiin ninka diinta ka baxay ee ridoobay isagu zaka waa ku laasimaysaa waa ku waajibaysaa ayb sida asaxa ana waxaa weeyaan milkiga ninka murtadka ah waa mawquuf isagoon weli la dilin hadduu islaamka ku soo noqdo xoolihiisiina zake laga rabo markaas nisaabna dhan yihiin xawlna soo wareego oo uu dib u soo islaamo sanadkii uu riddada ku jiray zakadeeda waa laga rabaa ayb oo ma la dhahayo gaal baad ahayd adiga qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf ma lagu socodsiinayo isaganleanna kufrigiisuna waa ka aqladsan yahay kan kale milkigiisuna marka mawquuf waaye ayb ayb laakiin hadduu isagoo haddii isagoo zakadii ku waajibtay oo sanadkii dhammaaday oo diinta ka baxo markaas maalkiisii zakada waa laga qaadaa horta inta kalena meelaa la dhigaa hadduu dib usoo soo islaamo saddexdii oo towbada wixiisii waa leeyahay haddii kalena waa haddii la dilana fey ayay muslimiinta u noqonayaan xoolihiisa ilee lama dhexlaayo isaga baytulmaalka iskale ayb gaalkii isaguna labadaas sinfi waayo saasaan axkaamtiisu kale yihiin waalxuriyatu xornimo ayb xornimo addoonkii isaguna waxaa weeyaan waxba ma milkiyaba qowluljadiidka shaafici haddaan qabanno addoonku wax ma milkiyaba xoolihiisa iyo isagaba naftiisa sayidka iskale ayb marka muxuu bixiyaaba milkiba ma haystee addoonka mukaatabka isaguna milkigiisu taam ma aha weli waxbaa u dhiman ninka la yidhi kun dollar haddaa keento oo lagu xorayna shan boqol dhiibay ee weli wado inta dirha dollar ku dhimanya ama dirham weli waa addoon isaguna milkigiisu dacfi baa ku jira kaasna ayb midka qaar xor laga xoreeyey qaarka kalena xor uusan laba nina isla lahayd mid baa xoreeyey midna weli waa waxaa weeyaan baaqi buu ku yahay addoonnimadiisii baa u baaqi ah sicaayo iyo istiscaana markii loo diray haddou weli wadaa kii xoreeyana waa mucsir ninka noocaasoo haafna xor ah haafna addoon ah haafka uu xorta yahay wixii uu ku milkiyo hadday nisaab gaaraan zakaa laga rabaa ayb walmilku taammu milki dhammaystiran tan kale waxaa weeyaan milki dhammaystiran milku taam muxuu ka ixtiraasayaan milki oo daciif ah ayb milkiga daciifkaa waa maxay mukaatabka wixiisoo kale xoolaha uu haysto milkiga aan taamka ahayn waqafkaa ka mida ah xoolaha qaafta maalkan haddii la waqfay beertan oo loo waqfay masaakiintoo kale maalan ama maslaxa caama lagu waqfay zaka kama baxaysa maxaa yeele milki may ma jira meeshaas cid leh xoolahaasi ma jirto xataa haddii waqafku uu yahay waqaf mucayan ah oo nin uu yidhaahdo xoolahayga waxaan u waqfay hebel hebel ay waqf u yihiin oon ku waqfay korkiisa mucayanba ha iska ahaadee ninka lagu waqfay haddana laakiin waxay leeyihiin waqafku milkigeedu ilaahay baa iskale nacam cid mucayan ohoo leh ma milki taama waa la la'yahay mar walba ama hal ha ahaada ama dad badan ha ahaadaan awqaafta <coughs> caamka iyo midda mucayanadaa kulligood zake lagama rabo ayb ayb walmilku taam milkiga taamka marka waxaa iska ah milki taama macnihiisa leh maalkii adiga lagaa booliyo lagaa bililiqaystay iyo maalka adiga kaa dhumayoo kaa maqan iyo weli milkigaagu ku jiraa sharcan xoolihii adiga aada lahayd nin baa kaa qaaday xeran ninay ku jiraan adiga hadda ma haysatid waa lagaa bililiqaystay markay kuu yimaadaan zakadeeda waa lagaa rabaa m intii muddadii maxaa yeelay sharcigu adaa milkigaaga uu ka dhigay intaas ninkan boolida ku haysta waxba ma milki kara isaga sharcan marka almaalu almaqsuub iyo maalka baadida ah iyo wixii marka sidaas oo kale ah iyaguna dhib ma lahan waa laga zakaynaa iyo maalkii ah qof inta u dhiibtay caari ahaan ugu dhiibtay ee uu diiday maalka majxuudka oo lagaa lagaa inkiray adiga weli milkigiisa adaa ku qoran sharci ahaan zakadoodu waa kugu waajibaysaa laakiin goorma markaa gacanta ku dhigta w adoon helin zakadiisu ma kugu laasimaysa dii maalkii labaatan sano lagaa bililiqaystay ka hor gacanta aa ku soo dhigto maal ahaantiisuna nisaab ou dhammaa zakana ku soo wareegtay intaas waa bixinaysaa waa tirinaysaa waa la dhiibaa zakadiisa maxaa yeele walmilku taamow ku jiraa weli ayb wanisaabu nisaab inay gaaraan xooluhu ayb nisaabku marka waxyaabahan laga zakeynayo kala dudwahi nisaabka kuu sheeg sheegi doono nisaab marka waa qadar maalku hadduu gaaro zakadii la rabo walxawlu sanad inay gaaraan xooluhu hadda waxaan ka hadlaynaa waa mawaashidii aan ku jirnaa mawaashidii waa nicmooleydii iyo xoolihii qofku inuu sanad haysto oo xowl uu soo wareego meeshaan hadda xowl baa soo wareegaya marka lagu leeyahay xoolihii iyagoo nisaab dhan ayaa sanad ku soo wareegay shan neef oo geela ayaa bishaan bisheedii kale milkisay hal sanaa soo wareegtay zakaa lagaa rabaa marka ayb iyadoo nisaabkaas dhan iyadoo nisaabkaas dhan haddii ay wax dhasho oo ay nisaab kale aadana kuwa dambe gadaal ka dhashay xowl ma loo shardiyo shan neefoo geelow haystay shan halaad shantii halaad yaa u dhashay sanadka aakhirkiisay wada dhaleen toban neefaa marka usoo baxday meesha marka shantii hore oo nisaabku ku joogay oo sanad iyagu usoo wareegay iyo kuwaan hadda dhow la dhalay oo sanadka aakhirkiisa dhasheen waa laysku darayaa marka toban neef zakadoodu dhiibaa qofkii marka haddii laakiin awal aynan nisaab hore u dhammayn saddex halaad ah haysatay sanadkii aakhirkeediina laba ay kugu soo kordhoy laba dhaleen laba saddexdaa ka mida ay dhaleen shan baa haysaa hadda adiga aakhiruulxowl laakiin seke lagaama rabo ilaa ay xowl uu soo wareego waxa dhan uu ku soo wareego maxaa yeelay markii horeysanba nisaab dhammayn laakiin iyadoo nisaab dhan waxay dhasho um hooyooyinka unbay tirsada tirsiga iyo xowlka la gelayaan yacnii furuucda dhalanaysa iyo usuushooda waa laysku daraa way macnaha waana laga tirina hal zakaana laga dhiibaan ma la dhahaayo kana gooni sanadka ugu soo wareega kana gooni ma la dhahaayo markaas hadday nisaab dhan yihiin ayb xawlku marka sidaasaa loo fiiriyaa eeka wixii laakiin aad soo gadato iyo wax dhashay isku mid maaha waxa aad milki gadasho ku soo milkiso xawlkiisa gaarka uu leeyahay laakiin xoolaha dhasho hooyooyinkooday ku xugun yihiin ayb marka hooyooyinkooda haddii awel zako lagu lahaa iyaga tirsiga waa gelayaan haddaan awel zake aynan nisaab dhammayn ma gelayaan tirsigii waa sanadkooda in loo fiiriyo meeshaas ma la fahmayn ayb xawlka isaguna saas u soconayaa oo lagu xisaabaa ayb waasawmu soof xooluhu inay foofaan oo la foofiyo xoolaha marka wasawm maxaa ku baxayaena kuwa guriga lagu haysto boqolba hadday doonaan ha gaaraan kuwaasi ee la calfinayo qofka uu calaf iyo wax siinaayo iyagu maya kuwaas ma lehn maxaa yeele xadiidku wuxuu leeyahay fii kulli saa'imati hanamin zakaatun idaa balagat arbaciina ari kastoo foofo saa'imadu marka waa wasfi wasfiguna mafhuumuu leeyahay mafhuumulmukhaalafaha marka muxuu noqonaa kii aan soofin zaka male asaga ayb wasawmu iyo foof ayb haddii marka xoolihii sanadka intiisii badan la foofiyo qayb yaroo ka mida wakhtigana guri wax lagu siiyana see iyadu ay ay noqonaysaa waxay leeyihiin qadarka guriga lagu masruufay oo wax lagu siiyey qadar laga maarmi kara hadduu iska ahaa waa laga zakeynaa zakaa ku waajibayso laakiin qadar badan oon laga maarmi karin haddii uu ahaa oo xoolahan qadarkii wax la siinayo haddii la baahin lahaa ay ku dhiman lahaayeenba xooluhu markaas xoolahaasi shardigii soomku waa ka maqan yahay alimaamu nawowi saasuu leeyahay majmuuca iyo kutubtiisa kaleba ayb wa ama alahmaanu waxyaabihii ahmaanta ahaa ee dahabki iyo fidadii iyo lacagti waaye marka addahabu waalfidatu iyo cumlada hadda la isticmaalo ayb niman mutafaqiha ah waxay dhahaan lacagtan sake lagama rabo maxaa dhacay waxay leeyihin dahabna ma ahan fidana ma aha intee laga keenay leeyihin marka sakadooda nas sheegayo dollar iyo riyaal in laga zakeeye keena waxaas marka waa iska xeeladaysa maxaa yeelay ahmaantu dahabka iyo fidada sababka looga zakeeyey macquululmacnaa waay macnaha ku jirana waxay ahayd shayga wareegayo wax lagu kala gato ayaa dahab iyo fida ahaa ayb bina'an calaa daalika marka zakadiisu ay ku waajibtay lacagahan hadda marka booska dahabka iyagaa taagan marka booskaa dahabku hadduu shay kale joogi lahaa inaan laga zakey lahayn maaha macnaheedu wa ama alahmaanu waxyaabaha qiimiga lehe dahabkay fidada iyo lacagta fa shay-aani laba shaywa addahabu dahab iyo walfidatu iyo fida waaye iyo lacagahanoo marka la haleeshiiyo wa sharaa'idu wujuubi zakaati zakada waajibnimadeeda fiihaa fi lahmaani ahmaanta dhexdeeda ay ku waajibto khamsatu ashyaaa shan shay waay alislaamu islaamnimo wاlxuriyatu xornimo wاlmilku taamu milki dhammaystiran milki daciifa la diidaa oo dacfi ku jiro wاnisaabu nisaab ayb xoolo marka inay nisaab gaaraan isagaana kuu sheegi doono dahabka nisaabkiisu inta uu yahay wاlxawlu sanad inuu gaaro xawl oo sanad inay soo wareegaan wa ama الzuruucu zuruucdu fatajibu fiiha fiihaa fatajibu zakaatu zakadii baa waajibta fiiha zuruucda dhexdeeda bihalaaثati sharaa'ida maca halaaثati sharaa'ida saddex shardi lala qabo an yakuuna inuu ahaado mimaa waxa yasracuhu ou beerto alaadamiyuuna beertu inay tahay waxa aadamigu beerto maxaa baxayana waxa sideeda iskaga soo baxo lagama zakeeye eeka roob hadda'aayo waxbaa dhulka ka soo dhashay kaasoo kale lagama zakeynayo wax aadami baarta inuu noqdo waxan wa an yakuuna inuu ahaado ayb quutan mudakharan ayb quud oo markaa la kaydsan karo quud wax la quuto oo la kaydiyo waa inuu ahaado haddana ikhtiyaadkii iyo idikhaarkii wa an yakuuna inuu ahaado nisaaban nisaab inuu gaaro isaguna wa huwa nisaabkiisuna khamsatu awsuqin waayo shan wusqi shan wusqi marka waa saddex boqolkii wusqi waa lixdan suus lixdanka saacna shan marka lagu dhufto lixdan waa saddex boqol saddex boqol oo saac waay marka ayb <coughs> ayb laa qishra qob calayhaa korkeeda ousan ahayn yani waxaa la zakadu marka khamsatu awsuq nisaabka waxaa la rabaa khamsatu awsuq inuu gaaro bilaa qob isagoo ah maxaa yeele qofku isaga u qaadanaa laftirkiisa qofkana in la dulmiya lama raban ayb oo haddii marka macal qobka haddii laga xisaabayo alimaamu nawowi wuxuu leeyahay toban wusqi inuu taga waay markaila qofkii baa culays kale sii qaadanaya ayb marka geleydii oo kale iyo sabuulkii waxaa marka laga finjilo oo iyada geley ahaanteeda markaas loo fiiriyo bariiskii sidoo kale waxyaabaha marka lagu fiiriya ayaa marka khamsatu awsuq inuu gaaro waay laa qishra qob calayhaa korkeeda uusan ahaanin ayb <coughs> laa qishra qob calayhaa korkeeda uusan ahayn wa ama ahimaaru mirihii fatajibu الzakaatu zakaa waajibayso fii shay-ayni laba shay oo minhaa miraha ah hamaratu الnakli geed timireedka mirihiisa wa hamaratu اlkarmi geedka cinabka mirihiisa ayb labadaa miro ayuu ku waajibaa wixii geed mirood ah cambe iyo liin iyo zake kuma waajibaysa cayntooda zake kuma waajibaysa waa ogow ayb wa sharaa'idu wujuubi zakaati zakadii waajibnimadeeda fiihaa fi himaari ay ku waajibto arbacatu ashyaaءa waa alislaamu wاlxuriyatu wاlmilku الtaamu wاlnisaabu nisaabkuna zuruucda iskaga mid yihiin wa amaa curuudu tijaarati ganacsiga iyo badeecada fatajibu zakaatu zakaa waajibaysa fiihaa iyada dhexdeeda bisharaa'idi اlmadkuurati shuruudihii lasoo sheegay fi lahmaani dahabka iyo fidada lagu soo sheegay intii marka waxuu sheegaa dee zaka ka waajibaysa iyo shuruudahooda ayb zakada marka waxaan ogaana waxaan u baahannaha inaan ogaano laba shay <clears throat> zakadu sida ay u waajibto ama maalka ay ku waajibayso waa un laba nooc waa laba nooc shay cayn ahaantiisu zaka ugu waajibayso iyo shay curuudu tijaaro ahaan zaka ugu waajibayso cayntiisa aanay ugu waajibaynin dagala ogow marka labadaas lo-da iyo geela iyo ariga dahabka iyo fidada <clears throat> lacagta himaarta iyo zuruucda cayntoodaa zaka ku waajibtaa waxyaaba marka waxaa jira cayntooda zaka aynan ku waajibin laakiin markay tijaaro noqdeen zaka ay ku waajibtay kuwaasoo kale marka zakaatulcayn maahane qiimaha ayaa zakada keenay ee tijaarada dharka maalan zaka kama waajibto marka dhar ahaanta loo fiiriyo laakiin tukaan dhar qofka hadduu leeyahay iyo badeecadan dharka uu ka ganacsado zakaa timid oo waajibtay zakadu zaka cayniye ah maahane waa zaka tijaaro ku timid marka dhowcayn marka laleeyahay iyo marka laleeyahay qiimo ama cardi saa u kala ogow saasaa laga kala wadaa ayb labada zaka hadday ah, meel iskugu yimaadaan cayntii iyo qiimihii hadday meel isugu yimaadaanna cayntaa la qallibaa markaas ayb haddii caynta nisaab lagu gaari waayana tijaaradiina lagu gaaro waa loo soo noqonaa tijaarada markaas dahabka naagaha gadaanoo kale ka mida naaguhu marna waa ganacsato dahabka waa ka ganacsanayaan ama qofkii dahabba gadee marna dahabka cayntiisaa zaka ku waajibtaa dahabka ay hayso dukaanka u yaallo hadduusan dhammayn nisaabkii dahabka zaka uu ku gaari jira haddaynan dhammayn dahab ahaan zaka loogama rabo tijaaro ahaan ma looga rabaa nisaabka in la gaaro waa dhici kartaa ha maxaa yeelay nisaabulfida haddii lagu gaaro waxa meesha u saaran laba boqoloo dirham hadday la qiimo dhammaato zaka ku waajibayso marka zakaatulcayn in laga yimaado waa dhici kartaa tan la yimaado marka qofka zakada inuu aada uga fiirsado ayb keliya ma layska dhahaayo halkaasay ka go'daa ma aha ayb meesha milku taamka uu soo yiri dayntu iyadu ma saameynaya milkiga taamka ah waa su-aal dadkana kusoo soo noqnoqotay aada u weydiiyaan waay deynta qofka lagu leeyahay isaga zake ma ka mancin iyo ma ka celin kartaa waajibnimadeeda maalan wuxuu haystaa xoolo nisaab ah oo nisaabkii gaaray deyna baa isagana lagu leeyahay nacam hadduu deyntaas gudo xoolihiisii nisaabkaa ka hoos maraya calaa haadaa marka zake qofkaas ma ka baaqanaysaa maya ma ka baaqanaysa nacam oo deyntu zake ma manciso maxaa yeelay deyn alleh oo cayn ku tacalluqday iyo deyn dime ku tacalluqday ayaa isku yimid fatuqadamu waajibka caynigaa la hormarinaa nacam ayb xaqa cayniga oo cayn ahaanta ugu tacalluqday zakada yaa midaan dimada lagalaga hormarinaa nacam oo ninkan waxaa laleeyahay zakeey zakadii markaa iska bixiso deyntiina gud marka iska bixi nacam sidaa buu yeelayaa marka maalan hadday kun dollar inta nisaabka ugu yarba ay tahay zake laga bixiyo ninkanna laba boqoloo dollar lagu leeyahay hadduu labadii boqoloo deynta iska hormariyo uu dhiibo ee aniga siddeed boqolaan haystaa zake iguma waajibin maayo zakeesaa saama looga baxsanaa kunkii horta zakadeeduu dhiibayaa shan iyo labaatan dollar uu bixinayaa labadii boqoloo zakada lagu lahaana kadib dhiib sanada dambe allahna gaarsiiyey markaama sidaa deynta ku bixin lahayd aday kuu taallaa deyntu marka ma manciso zakada dadka u jawaabo qofku waxuu ku leeyahay deynaa laygu leeyahay aniga deyntaydaba haddaan xisaabo zakadii imaba imaba gaaraysaba xoolihii nacam marka sidaas zakana ku bixin maayo deyntii u rabaa keliya inuu iska gudo meeshaan marka cayn xaq ku tacalluqay iyo xaq dimo ku tacalluqa ishaayo xaqa caynta ku cayntaan horta xaqeeda iska bixi ayb ayb meeshaa milku tahamka iyadana halkaasaan xoogaa in looga noq looga hadlo u baahan ayb faslun fii zakaati اlibil geela zakadiisii ayb wa awalu nisaabilibili geela nisaabkiisa awalkiisa hamsun shan waay ayb wa fiihaa shanta dhexdeeda waxaa shaatun neef ari ah wa fii cashirin tobanna shaataani laba neefo ari ah wa fii hamsa casharata shan iyo tobanna halaaثu shiyaahin saddex ari wa fii cishriinana arbacu shiyaahin afar wa fii khamsin wa cishiriina shan iyo labaatanna bintu makhaadin in habarteed uurey oo min alibili geel ah waa hal sano mid jirta waay nidig sanad jir a waay oo sanad u buuxsamay kii labaad madax gelisay wa fii sittin wa halaaثiina soddon iyo lixna bintu labuunin bintu labuun in habarteed caanaley bintulabuun marka waxay noqonaysaa laba markay dhammaysato kii saddexaad gashay ayb inta u dhaxaysa marka shan iyo labaatan ilaa soddon iyo lix waqsi baa la yidhaha waqsi waqsi baa la yidhaha zaka ma leh tii hore unbay zakadeedu la soconay unbis shan iyo labaatan bintumakhaad marka laga bixiyo soddon neefo geel haddaa leedaha weli bintumakhaad unbaa laga rabaa ilaa soddon iyo lix laga gaaro waa waqsi tirada udhexayso xooluhu marka iyagu waxay leeyihiin waqsi ayay leeyihiin ayb wa fii ixdaa wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lixna xiqatun qaalin saddex jir dhammaysatay afar gashay wa fii ixdaa lixdan iyo kowna jadacatun mid ilka jabsatay afar dhammaysatay shan gaartay wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix bintaa labuunin laba bintu labuun wa fii tisciinana sagaashan iyo kowna xiqataani laba qaalmood wa fii miatin waxdaa wacishriin boqol iyo kow iyo labaatanna halaadu banaati labuunin saddex bintu labuun boqol iyo labaatan iyo kow markuu dhaafo oo boqol iyo soddon uu gaaro boqol iyo kow iyo labaatan boqol iyo labaatan iyo labo labaatan iyo saddex labaatan iyo afar labaatan iyo shan labaatan iyo lix labaatan iyo toddoba labaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal weli waxaa la bixinaa un halaadu banaatu banaat banaat halaadu banaati labuun boqol iyo soddon markuu gaaro laakiin ayb uma intaa dabadeed fii kulli arbaciina afartan kasta bintu labuunin wa fii kulli hamsiina naxiqatun boqol iyo soddon neefoo geela ninku markuu haysto see uga sakaynaa marka afartan afartan iyo konton konton in loo qaybsho bay noqonaynaa ayb say u qaybsamaysaa marka boqol iyo boqol iyo soddon waxay qaybsamaysaa afartan iyo afartan iyo konton meel ayb meeqaa laga rabaa marka meequu bixinayaa laba bintu labuun iyo hal xiqa ayuu dhiibaya boqol iyo soddon markuu haysto boqol iyo afartanna boqol iyo afartan meequu ku bixina laba xiqa iyo hal bintu labuun dhiibaa labadii kontonaad ile waxaa laga baxshay eh, min xiqa xiqa ma og boqol halkaasay ku tagtay afartankiina bintu labuun waay wahaakadaa saa u soco boqol iyo konton markuu gaarana see la yeelaya marka saddex xeqo konton konton kontona uqaybsan kartaa faslun fii zakaati albaqar lo-da zakadeeda wa awalu nisaabi albaqari lo-da nisaabkeeda awalkiisa meesha ugu horeeyo ka bilaabmayo halaaثuuna soddon neef waay wa fiihaa tabiicun mid sanad jir ah ayaa dhexdeeda oo laga rabaa wa fii arbaciina afartanna musinatun weyl ilka jabsatay laba sano gaartay sanad saddexaad gasha wa calaa haadaa abadan faqis weligaana tan un ka qiyaasa marka nacam soddon iyo afartan baa lagu kala sheegay ayb soddon iyo wuxuu sheegay iyo iyo afartan lixdan oo kale hadday gaarto laba tabiicaa laga bixinay konton marka ay tahayna <coughs> hal musinaa laga bixina inta kale waqtiga iska noqonayn ayb toddobaatan markay gaartana afartan iyo soddon u kala gooso faslun fii zakaati alghanam wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisa kan ugu horeeyo meesha ugu horraysa arbacuuna afartan waay wa fiihaa shaatun ri ayaa marka jadacatun ilka jabsatay min adda'ni oo id ida ah hal ari ah hal yacnii ida ah oo ilka jabsaday iduhu marka meequu ku ilka jabsadaa kutubu khilaaf baa ku jira qaar waxay leeyihin lix bilooduu ku ilka jabsadaa qaar sagaal qaar toban qaar hal sano qaarna waxay leeyihiin alimaamu اlbaqawi iyo kale ilka jabsigiisu wuxuu ku xiran yahay sida uu loo dhaqaaleeyo marka ta un baa la fiirsana aricadku laakiin waa da ka weynuu ku gaaraa aricadku meesha kan uu sanad uga ilka jabsada laba inuu ku ilka jabsadaa dhici karta saasay leeyihiin walidaalika marka udxiyada iyo marka la joogo da'niga iyo macasku waa kala axkaam wa fiiha shaatun jadacatun min adda'ni buu bixinaya ow amase haniyatun mid laba jirsatay oo ilka jabsata oo min almaczi aracad ah wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo labaatan iyo kowna shaataani laba neefoo ari ah wa fii miatayni laba boqolna wa waaxidatin iyo hal laba boqol iyo halna halaadu shiyaahin wa fii arbaci miatinna arbacu shiyaahin uma fii kulli mi'atin boqol kastaa shaatun neef ari ah waa marka mar hadduu afar boqol ka bato shan boqol uu gaaro neef ari abaal mid boqolkiiba hal neef yaa laga dhiibay arigiina uu ku sheego waa kaasaa ayb faslun axkaamtan hadda marka dadku hadda ari ma dhaqdaan xoolo ma dhaqdaan iyo in la dhaha maahane axkaamtan marka qofku dad badan baa ariga iyo xoolaha ilooda iyo geela iyo dhaqo axkaamayna u baahan yihiin zakada marka dadka axkaamtaas u sheegaya inay aqoon u leeyihiinaa la rabaa faslun walkhaliiطaani labada wax isku darsatay yusakiyaani waa sakaynayaan zakaata alwaaxidi hal qof sakadiisa bisabcati sharaa'ida toddoba shardi waxa laysku daro xoolo may qaas ku yihiin mase maal kastoo laysku daro qaar marka culammada waxay leeyihiin xoolo keliya qaarna maye waa caam ayb caamnimadaasaana marka fiican oo dadka hadda lacagahooda isku daray oo hal lacag ka dhigay oo hal ganacsi u socdo hal sakay dhiibayaan iyaga laftirkooda bisabcati sharaa'ida toddoba shardi ayb idaa kaana almuraaxu waaxidan idaa kaana almuraaxu mooradu haddii ay tahay meesha habeenkii ay ku hoyanayaan waaxidan hal ay tahay waalmasraxu ayb meesha ladaa la daajiyo xoolahana waaxidan uu yahay waalmarcaa daaqa ayb iyo ninka qowsaarka ee daajinayana waaxidan uu yahay waalfaxlu qoorkuna waaxidan uu mid yahay yacnii xerada qoorka ku jiraa waa isku mid hal xabo ama laba iyo waxay ahaadaanba ayb waalmashrabu meesha yacnii ay u biyo cabaanna waaxidan uu yahay waalxaalibu midka maalayana waaxidan uu yahay wa mowdicu alxalbi maalista meesheeduna waaxidan hal meel ay tahay yacni wuxuu ka rabaa waxaanu shuruud ah wax kale maahane xoolihii inay isku jiraan iyo in kale yaa sidaas lagu garan karaayuu leeyahay xoolo marka aan kala baxsanayn saan unbaa lagu fahmaanbisku xero inay ku hoydaan isnin isku meel ay daaqaan isku qof uu daajiyo xoolihii marka meel ay qoorkoodu mid yahay meesha lagu maalaa ay mid tahay markaasaa la dhihi karaa isku dhex jiraan xoolihii ayb <coughs> wamawdic اlxalbi iyo wamawdic اlxalab labadaba waa la dhihi karaa waaxidan mid ay tahay hadday marka sidaan ay yihiin hal zakaa la bixinaa marka halkaas zakana marka see lagu dhiibayaa xoolihii hal mar baa la xisaabayaa hal zakaa laga dhiibay iyaga hadhow marka waa isku noqonayaan waxay iskugu noqonayaan calaa qadri xisasihim afartan neef oo ari ah haddii ninna toban lahaa ninna soddon neef ou lahaa zakadii baa timid hal neefoo ariyaa la bixiyey halkan neefo ari ah isku nimankan isku qiimo uma joogo nina tobanuu meeshu ku leeyahay nina soddon ayuu ku leeyahay marka ninka soddonka leh marka neefkaas marka la qiimeeyo afar qaybood loo qaybiyo saddex qayb oo ka mida ayuu wuxuu u celinayaa ninkan kale ka kalena waxaa laga rabaa isaga afar meelood marka loo qaybiyo meel inuu ninkaas ku celiyo sidaasaa marka nin walbaa qadarkiisii ay ula ekaanaya marka nin walba hadhow marka wuxuu noqonayaa inuu zakadii wax ka bixiyey ayb laakiin haddii layska soo qabto xoolihiina marka ay dadku isku si u wada lahayn xoogaha nin baad moodaa in uu ku badanayo culayska marka si uusan nin ugu badanin nin walba ay qadarkiisa ayb xoolihii marka xadiidna wuxuu ahaa laa yufaraqu bayna mujtamicin walaa yujtamacu bayna mufaraqin xoolo kala tagsan in la ururiyo maaha kuwa urursanna la kala geeye maaha khashyata sadaqa mararka qaarkood afartan neefoo ari a bay wada leeyihiin an kala baxsanay leeyihiin ninba labaatankaaga qaado adna labaatankaaga adhow marka zake ma soo baxaysa liajli zakada si looga cararaa loo kala geyna marna ijtimaacaa dan ugu jirtaa oo hal zake markaa in laga qaado ayb haddii kale zake kaley ku tegeysaa saasay marka ka cararayan marka labada midna lama rabo faslun fii zakaati الdahabi wاlfida dahabkii fidadii zakaadkoodii wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa cishruuna midqaalan labaatan midqaal waayo labaatan diinaar labaatan midqaal ayb diinaarku culays yani culaysna waa ahaa lacag lagu dhaqmana wuu ahaa asalkiisuna dahab buu ahaa laba meelaana laga soo samey jiray waagii nebiga calayh isalaatu wasalaam midna waxaa laga keeni jiray furus midna waxaa laga keeni jiray ruom ayb laba dinaar baa marka soo kala geli jirtay waa laba lacagoodoo wax lagu kala jiray oo yacnii dahab dahabkii oo la cabiray oo sabiika laga sameeyey oo khatmi iyo wax loo yeelay dowladeed ayaa wax lagu kala iibsan jiray labadaas meelooduuna uga kala imaan jiray labaatan nisaabka dahabka marka waa labaatan midqaal markuu gaaro ayb dahabka marka midka laysku qurxiyo maku jiraa mase kuma jiro khilaaf baa ku jiro sida axwadka ah oo dadaalka uu ku jirana in laga zakeeyo midka ay naaguhu isku qurxiyaan xataa ayb <coughs> lanna dahabka cayntiisuu ku tacalluqaa nisaab hadduu soo wareega iyo xawl nisaab iyo xawl haddii la helo in la baxshay keenaysaa marka nusuusta caamkana waa tilmaamaya nusuus khaasana waa ku soo aroortay umu salama markay tihi akanzun haada yaa rasuul allah wuxuu yidhi laa in addayti zakaatahu haddaad zakadiisa bixisid kanzi ma aha iyo axaadiid kale iyo nusuusta caamka intaba labaatanka midqaal marka maxay la eg tahay hadda annaga culayska hadda la isticmaalaa waa garaam garaamka la isticmaalayaa marka waxaa weeyaan siddeetan iyo shan garaam markuu gaaro dahabka la sheegayana waa midka khaaliska ah oo birta aysan ku jirin haddii dahabku khaalis ounan ahayn inta dahabka unbaa la xisaabaa la fiirinana inta kale waa laga tegaa ayb dahabkaasi marka mid la sameeyey ha noqdo dhegedhegey jijin ee laga dhigay iyo mid aan samaysnayn oo weli gobol weynoo meeshaas taagan ha iska ahaada dahabba haddii uu yahay zakadii marka waa ku laasimtay siddeetan iyo shan garaan baana u ah cabir nisaab u ah waqsi male dahabku wa fiihi labaatanka dhexdooda dhexdeeda waxaa ah rubcu lcushuri rubculcushur toban meel meesheed afar loo sii qeybiyey meel ka mida ah wa huwa nisfu mihqaalin waana nisfu mihqaal labaatan markaa rubcul cushur maxaa u ahna nisfu mi nis ayaa u ah labaatan toban u qaybi labaatan markaa toban u qaybi sowaa meeqana waa labo soo maha laba afar u qaybi marka waa nus nus iyo nusoo hala nus iyo nusoo hal ah hal hal isu gee waa laba soo maha labaatan marka maxaa u ah marka rubcul cushur nus baa u ah xisaabtaas dheerba ka soo tag toban u qaybi meesheed sii qaybi afar u qaybi meel iska dhaaf afartan u qaybi waxaanoo dhan banaan labaatan haddaa afartan u qaybisid eber dhibic shan waa nus nuska marka sida ugu sahlanba waxay tahay rubculcushur aa ku hesho afartan un u qaybi bis calaa arbaciin dha mar haddii nisaabka aa gaartid sake seen u bixiyaa inta aa haysato afartan u qaybi qaybteedaa lagaa raba bis wa fiihi rubcu اlcushri ayaa dhexdiisa ah wa huwa nisfu midqaalin weeyaan wa fii zaada wixii ka bato labaatanka midqaal bixisaabihi xisaabtiisu ahaanaya marka inun bixisaabihi ayb marka wa fii maa zaada bixisaabihiina waa maxay waqsi male dahabka nisaabka hadduu gaaro hal garaam hadduu ku kordho xisaabta waa lagu daraa garaamkaas sida xoolihii oo kale ma ahno shan hadday gaaraan hal la dhiibayo toban markuu gaarona laba ay noqonaysay shanta iyo tobanka inta udhexaysaana aan waxba lagaa rabin ma aha daafka siddeetan iyo shan baa ayuu ku bilowdaa intii ku ziyaadana xisaabtaa lagu darsanaya macnaheedu waxaa waaye sagaashan garaamoo dahab haddaa hayso afartan u qaybi sagaashanka ma siddeetan iyo shan qaybi inta kalena ka tag ma la dhahayo sidaanayb wanisaab lwariqi fidada nisaabkeeda mi-ataa dirhamin laba boqoloo dirham waay dirhamkaan ha moodin marka dirhamka dubay looga dhaqmo iyo dirhamkan iyo diinaaradan hadda jira maaha wax laga hadlaan dirhamkaan hadda waddamadu isticmaalaan maahan isagu wax qiimo gaara ah, male xaashiyo la sameeyey waa lacagteennoo kale kaas maaha marka wax la xisaabta laga xisaabayo laba boqoloo dirham marka lagu leeyahy laba boqoloo shilinna maahan oo kalena ee laba boqoloo dirham dirhamku waa fido lasoo samey jiray iyadana fidada ayay intay sameeyaan shabad u sameeyaan lambar u yeelaan yaa dowladihii jiray markaas ay soo saari jireen ruum iyo furus waxbaa lagu kala gada jiray waana qiimo gaarana waa leedaho fidowa <coughs> fidadaasi marka hadday laba boqol culayskeedu la ekaada laba boqoloo dirham laba boqoloo dirham marka culayskeedu hadda waxuu noqonayaa shan boqol sagaashan iyo shan garaamo shan boqol sagaashan iyo shan garaamo oo fidadu wa fiihi intaa haddii uu gaaro dhexdeeda waxaa rubculcushuri rubculcushur laba boqol marka rubculcushur maxaa u afartan u qaybi laba boqol wa huwa khamsatu daraahima shan dirhamo daaratan xisaabta dheer mar isku day intii unbay imaanay laba boqol toban u qaybi waa labaatan labaatan haddana afar usii qaybi meeqa waa wah shan ayb wafii maa zaada wixii intaa ka bato bixisaabihi buu ahaanaya kaa bixisaabihi ayb marka wuxuu leeyahay eh, iyaduna waqsi ma laha hunaa mas'ala marka dahabkii iyo fidadii waa la sheegay lacagta lacagta caadiga ah see looga sakaynaa iyada shilin iyo dollar iyo waxay rabto ha noqoto sakadeeda iyadu say noqone maxaa lagu qiyaasaa awalan hal ogaada lacagahan hadda dadka ku dhaqmaan qiimo joogto ah ma laha oo hadda waa kaasaa shilinku hal shilin shan shilin toban shilin labaatan konton boqol ayaa jiri jirta shan boqolaa timid kun baa timid nacam kunka inta ka hooseysa hadda wax qiimaa male nacam mana la isticmaalo waa aragta waktina waa la isticmaali jiro lacag badanay ahayd lacagahan markaad la sameeyo oo dadku wax ku kala gataan qiimaheedu qiimo joogtaa ma laha oo hal qiima oo meel fadhiya ma laha hoos iyo koray u socotaa saa darteed horta iyaga waxba laguma xisaabsanayo wadaadada qaar waxay dhihi jireen mi-ataa dirhamin haddaad laba boqol oo shilin haysato shan shilin bixi nacam hadda maxaa laba boqoloo shilin xaggee maxay tahay maanta laba boqoloo shilin kun shilinsa ma laga zakeynaa maanta kun kun xataa hal kun xataa zaka maanta ma leh nacam marka waa in la helaa marka iyagu marka waxba laguma qiimaynayo iyada waa in loo celiyaa marka shay qiimo haabit ah leh waxa qiimaha haabitkaa leh badanaana waa dahab iyo fido labadaas un waay bis idan marka siddeetan iyo shantii garaam oo dahabka ah ama shan boqol iyo sagaashan iyo shantii garaam oo fidada ahayd labadaas mid ka mida ah loo waa in loo soo celiyaa oo lacagta lagu qiimeeyo waxaan leenahay marka qofkii lacag laba boqoloo dirham dhan haysto zakaa laga rabaa qofkii haysto lacag dhan siddeetan iyo shan garaam oo dahaba dhan oo sanad u soo wareego zakaa laga rabaa baa laleeyahy tanaa lagu xisaabay labadoodana kee la qaadanaa marka dahabka iyo fidada suuqa waxaa badan dadka in loogu qiyaaso dahab bis un oo la yidhaha lacagtaaduma dhan tahay siddeetan iyo shan garaam maya zaka lagaama rabo sidaasna sax ma aha maxaa yele xadiidka nebiga wuxuu leeyahay idaa kaanad laka mi'ataa dirhamin waxaala calayha alxawlu fa fiiha khamsatu daraahim ow kamaa qaala sal ll slam haddaa agtaada ay taallo oo ah haysato laba boqoloo dirham sanadna kugu soo wareego zakaa kugu waajibtaa lagu yidhi maxaa adiga marka kugu xiray labaatan dinaar keliya mi'ataa dirhaminba waa la sheege marka dahabkii iyo fidadiina aaday u kala qiimo badan yihin fidadaa qiimo yar labadooda iyadoo in wax lagu qiyaaso waayo marka fidada waxaa dhici karta marka haddii dahab lagu qiyaaso wakti wakti dhexdaana laba sano meelahaas ku dhowaad ka hor saddex kun oo doolar lacagta dhan ayaa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba goysay qiyaasaan saddex kun iyo xoogaa jajab haddii dahab lagu qiyaaso marka waxay noqonaya dukaan kasto ama meel eh, ninkii xoola haysto ama ninkii tijaaro ku jiro saddex kun haddii uunan haysanin zake inaan laga rabin laba kun oo dollar nin haysto inaan zake laga rabin waana haniya ogow nin laba kun oo dollar haysto waa hani soo maa sharcigu hani buu ku xisaaba ogow sadaqadiina maxaa la yidhi tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim isla markaas laba boqoloo dirham waktigaas waxay la ekayd oo fido ah wax saddex boqoloo doolar meelahaas marka saddex boqoloo doolar laba boqoloo dirham waayo zakana waa laga rabaa laba boqoloo dirham saddex kun oo doolarna waa cishruuna dinaaran zaka iyadana laga rabaa adigii labadaas shay wax ku qiyaasaa lagu yidhi sharciga adoo dimadaada beri yeelaya tee ku qiyaasaya marka midda yar inaad ku qiyaasto masaakiintuna ay wax u helaan dahab keliya layskalama dardaarmin marka dahabkii iyo fidadii labaduba waa micyaar maalkaaga nisaabka ugu yar oo ama fido uu ku gaaro ama dahab uu ku gaaro kaas unbaa wax ku qiyaasanay adiga nacam ha sugin marka dahab keliya ha xisaabsanin fidada marka suuqa waa laga ogaan karaa waxaa laga ogaan karaa eh, suuqyada adduunka fidadu intay ka joogto adoo inta joogaa ogaan kartaa nacam dadku hadda waa ilbaxeen internetka hadda haddii la galo la yidhaahdo eh, googleka laga fiiriyo qiimaha fidada iyo lagu qoro iyo dahabka lagu qoro waa soo baxaysaa nacam inta fido ay joogto inta dahabka uu joogo nacam kaasaana qiyaas in laga dhigta ay tahay nacam cibaadaadkana marka ixtiyaad bay u baahan yihin dadku wax kaleba waa ka fiirsadaan waa inay qiimaha ka ogaadaan un meeshaas waana ka ogaa karaan dahabka laftirkeeda halna iska jir marka inaad ka qiimayso suuqan suuqan dadka dahabka ku gato waa dad ka ganacsada dahabka waxbay saartaan waxbay ku darsadaan soo maha nacam adiga marka maxaa rabtaa maalkaagan dahabka oo u dhigma inaad ogaatid aa rabtaa nacam ningaan naagtan suuqa ku gadayso iyado waxbay saa inay saara boqol dollar inay saartaa laga yaabaa nacam hadhow marka adig say say qiyaastaada maxay noqone asalka dahabka adduunka intuu ka joogaa ictibaarinaya adiga marka nacam dadkan gadisleeda iska dhaafba ma la gartayna markaas waxaa garanaysaa inaa haysatid wax u dhigmo siddeetan iyo shan garaam oo dahaba iyo waxaan u dhigmin inaa haysatay in kale meeshaasaa ka ogaa kartaa qiimahan hadda joogo waa un taqriib inuu noqdo waa suurtagal ayb lacagtii iyadana marka halkaas in lagu qiyaasto wa nisaabulwariqi fidada nisaabkeeda mi-ataa dirhamin waay laba boqol oo dirham wa fiihi rubcu lcushri baa ah wa huwa khamsatu daraahim lacag soomaaliga marka ma la dhahaayo kunkii shan iyo labaatana ka baxdo shilin haye meeqaa ka baxaysa marka eh, tobankii kun meeqaa ka baxayso laba boqol iyo konton mase waa laba kun iyo shan boqol ya laba kun iyo shan boqol waxa isticmaala waxaas oo dhan ma laha waxay ku fiican tahay marka in la yidhaahdo lacag soomaaliga intee fidadu ay ku gaartaa nisaabka ugu yar intaasay ku gaartaa hadday toban milyan noqoto hadday soddon milyan noqoto intaas laga zakeeyey marka zakada lagu baxsho wfii zaada wuxuu intaa ka ziyaado bixisaabihi walaa yajibu fi اlxuliyi waxyaabaha laysku qurxiyo almubaaxi ee bannaan dhexdiisa ku waajibi mayso zakaatun zako dahabka laysku qurxiyo zaka kuma waajibayso u ee mubaaxa alxulyi mubaax muxuu ka ixtiraazaa midka xaaraanta ah kan xaaraantaa marka waa kee nin ayaa dahab gatay inuu isku qurxiyo u gatay silsilad iyo faraanti iyo ku xirtaa haadaa waxay leeyihiin shaaficiyadu yuzaki maxaa yeelay gardarro iyo wuxuu wataa rukso male kaas marka soo xaaraan ku jira haddana rukso lasii siiye maya laakiin naagta mubaaxa uu u yahay iyada ma ka sakaynaysa ay dhahayaan shaaficiyadu saanay qabaan jumhuurkuna sidaanuu qabaa laakiin nusuusta soo aroortay marka la fiiriyo iyo waciidka meeshaas yaallo inay ka zakeeyaana naagaha u fiican intihadhow iyo khuruujan can اlkhilaaf khilaafka si looga baxaba ayb masaaئisha tafriicaadkeedana kitaab اlamwaal abu cubaydku ku yaalaa habka loo sakeynayana tafaasiilay war badan baa ku jirta qaar caariyeysiin waaye iyo qaar dhahayaa jiro laakiin calaa kullin eh, zakada sida caadigaa looga bixinaya isaga dahabka marka inaad dahab ahaan u dhiibto shardi maa haddaad doonto waa iska qiimayn kartaa adii wax kala gogo-aayay iyo usan ahayn haddaa isaga inta qiimayso afartan qaybood u qaybiso qayb ay kuu suurto gashaan ood qaybtaas dahab ahaan u dhiibtana waa laay qofku waa yeeli karaan ayb faslun fii zakaati zuruuci wahimaar ayb wa nisaabu zuruuci zuruucda nisaabkeeda wahimaari midhaha nisaabkiisa khamsatu awsuqin shan wusqin waa ayb shan wusqi ayb marka lix boqol iyo xoogaa kiilo waay marka kiilo ahaan marka loo xisaabay lix boqol iyo xoogaa meelahaas kiilo kiilo wa hiya alfun wa situ mi'ati riطlin bilciraaqiyi waa kun iyo lix boqol oo rodol rodolka ciraaqiga de rodol hadda waxba lagumaba xisaabtamo laakiin waayihii hore waa lagu xisaabi jiray bilciraaqiyina eh, waxay u leeyihiin shaaficiyada yaa waxaa loo kala qaybiyaa ciraaqiyiin iyo khuraasaaniyiin madhabka marka lasoo lasoo xikaayoonayo khuraasaaniyiintana dariiqay leeyihiin ciraaqiyiintana dariiq marka mar walba fiqiga waa ku soo noqnoqona bilciraaqiyi iyo wixii waagaas wax lagu qiyaasan jiray wamaa zaada wixii ka kordho intaa fa bixisaabihi male iyaguna mucasharaadaa la yidhaha kuwaan marka zakaatulmucasharaat waa wixii dhulka ka soo baxo iyagu marka lababa ma laha waqsi ma la kow nisaabkii haddii la gaaro inta ziyaadada waa lagu daraa xisaabta kow maadada labaad xawl iyagu ma laha sanad ma loo shardiyo xawl ma leh xawl ma leh marka waxaan ka wadnaa haddii uu badarku ku baxo saddex bilood fasalkiisu hadduu saddex bilood yahay markuu soo go-o zake waa la rabaa saddex bilood kastoo kuu soo go-o adigii zakaa lagaa rabaa sanad shardi ma aha liqowlihi tacaala waaatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinta la guraayo la shafaayo xaqa in laga dhiibo xaqana waa zakadii marka saasay dhahayaanwaxaa kalooy leedahay iyadu eh, beeruhu ama mucasharaadku xowl male iyagu hahay <coughs> wamaa zaada fa bixisaabihi waxay ka kordhaana xisaabteeda wa fiihaa intaa marka khamsatu awsuq meeqaa laga qaadayaana wa fiihaa dhexdeeda waxaa in suqiyat bimaa'in haddii biyo bimaa i samaa'i samada biyaheeda haddii lagu waraabiyey ayb awi sayxi ama biyaha socdo oo dureeraayo biyo iska socdoo dureero ayaa beertii lagu waraabiyo oo aan kalif lahayn alcushru toban meeloodoo meel ayaa laga dhiibaa wa in suqiyat haddii la waraabiyo biduulaabin wadaamo iyo waxaa haddii lagu waraabiyo ayb wain suqiyad haddii la waraabiyo biduulaabin ama wadaan lagu waraabiyo ama xayawaan u waraabiyo ayb duulaab maa yudiiruhaa alxayawaanu waxa xayawaanka uu marka qaadayo soo wareejinayo beerta iyo loogu loogu waraabinayo xayawaan uu soo qaadayo ayb ama wadaan iyo lagu soo qaadayo iyo wixii lamida ow nadxin ama firfirdhin biyo markaas lasoo arooray oo lagu firfirdhiyo haddii beerta markaa ay ku waraabtana nisfulcushri toban meelood oo meel barkeed inta kale kalifkaa loo dhaafay <coughs> hadday marka kalifna lagu waraabiyey motoor samadana ay ku waraabtay waa la qadaraa marka nacam taqdiirkaasaa ku soconaysaa marka nacam oo marka nisfulcushurkiina in laga ko laga bato cushurkiina laga hoos maraa dhici karto liajli marka waa laysku qiyaasaa minhaajka iyo aad u qorqoro taas iyada nacam iyo kutubta kale mudawalaadka ayb faslun fii zakaati curuudi tijaarati tanna oo ku daraynaa zakaatu curuudi tijaara wa tuqawamu ma wa in suqiya nisfuhaa beerta barkeed haddii lagu waraabiyo bihaadaa kan wa nisfuhaa niskeedana bihaadaa kan yacnii samadiina nis yay kaga waraabtay nus fasalkiina waa lasoo arooray biyihii fa fiihi halaaثatu arbaaci lcushri cushur afar loo qaybiyey saddexdiis meel waa midda hadda aan sheegayo nisfulcushurna waa ka badan tahay cushurkiina ma wada ma wada gaaraysa waa loo qadara mar walba marka faslun fii zakaati curuudi tijaarati wa tuqawamu waa la qiimeeyaa curuudu tijaarati tijaarada badeecadeeda waa la qiimeeyaa cinda aakhiri alxowl sanadka aakhirkiisa agtiisaa la qiimeeyaa maxaa lagu qiimeynayaa bima shturiyat bihi wixii lagu soo iibiyey ayb ayb bima shturiyat bihi yacni bima shturiyat bihi ha u qaadanin oo lagu soo gaday ayaa sakada lagu bixinayaa inay tahay ma aha shaygan markaad baqaar ka soo qaado dukaankaaga dhigto korna waa u kici karaa qiimihiisa hoosna waa u kici karaa taas maaha ad waxa laga hadlaya bimashturiyad bihi waxay tahay lacagtii laga soo bixiye noocii laga soo bixiyey lacag ahayd ayaa lagu zakeeyaa haddaad doolar ku soo gadatay doolara ku zakeynaysaa haddaad shilin ku soo gadatayna shilin dhar haddaad ku soo gadatayna wixii aa kusoo gadaa ama qiimihiisaa ku sakaynayna ile waxaan waa ganacsi ma ogtahay ganacsiga markaad baqaarka tagto oo aad alaabta soo qaadanayso ama aad meel markab soo rarayso wax unbaa wax kusoo iibsataa ama lacagaa kusoo iibsataa ama badeeco adiga aa qaaday ood kusoo bedelatay badeecadan baa ku iibsanaysaa wixii marka aa ku soo gadatay adiga noociisoo kalea zakada ku dhiibee waayo ee maahan qiimihii aa ku soo gadaa zakada ku bixinaysaa u qaadanin bima shturiyat bihi wixii lagu soo gatay ayb wa yukhraju waa la bixiyaa min daalika kaagaasna rubculcushri baa laga bixiyaa rubculcushur meeqaa la bixinayaa rubculcushur marka badeecadu tijaaradu waxay leedahay nisaab ay gaarto nisaabkeedu waa nisaabka dahabka iyo fidadoo kale inta ugu yarayd fida ugu yarayd fidada ka qiyaaso sida lacagta oo kale kow maadada labaad waxay tahay wixii aad badeecadan marka adiga soo iibsanaysay aad ku soo gadatayna ku sakeey iyagoo kale axwadka saas ayb waxaa kaloo iyadana u baahan eh, badeecadan dukaanka saaran iyadoo hadda lacag maahane lacagta aad ku qiimaynaysa maxay tahay middaa hadda iibisa ma miyaa wax ku qiimaynaysaa mase tii aa ku soo gadatay adiga shaygan qiimihiisa maxaa laga cabiraa marka maxaa laga dhigaa qiimihiisa dukaan baad leedahay maalan biro ayaa gaddaa biro birahaasi marka maxaa lagu qiimaynayaa lacagtay kugu fadhiyaana mase lacagta aad iibinaysid taas waxaa qiimaheedu ou noqonayaa markaas dukaanka ay yaallaan shaygan qiimihiisu meeqa waayo markaas taasaa lagu dhisaana haddaad adiga ku soo gadatay birtan ay kugu fadhiso boqol dollar laakiin maanta intay qiimo yeelatay ay dadku ku gadanayaan boqol iyo konton boqol iyo toddobaatan laba boqol ay ku gadanayaan zakadiina laba boqol baa lagu dhufanaya marhadday qiimo jab ou dhaco maalan shaygan adiga wuxuu kugu fadhiyey boqol dollar qiimo jabaa kugu dhacay maanta siddeetan iska bixi unbay kaa tahay dukaanka un ka nadiifi iska bixi adaa khasaaro qaba siddeetan baa ku iibinaysaa zakadaada maxaa ku salaynaysaa siddeetankii yani marka in qiimaha markaas ay joogto lagu saleeyo cadaaladda ay tahay haddii la yidhaha hal qiimoo go-an kii aa ku soo gaday waxaa dhici karta in kii aa ku soo gadayba maanta aadan ku helayninba haddii la yidhaahda kii aa ku soo gaday la fiiriyo keliyana maanta inuu saddex laab iyo shan laab oo dhulka oo u kacay masaakiinta xaqoodaa marna la wataa marka marna adigii kaaga saysa u dhicin marka saas dhul baa wuxuu kugu fadhiyaa shan boqol oo dollar calaa boos maanta waxaa lagugu taagan yahay labaatan kun booska maxaa zakeynay shan boqolaa zakeynay mase labaatanka kun zakadeeda ay dhiibaysaa shaygan hadda muxuu qiimo leeyahaa la dhahaa ayb macnahaas marka iyadana taas taasna saas waay ayb wayukhraju min daalika rubcu lcushuri baa markaa laga bixiyaa wama stukrija wixii lala baxay min macaadini dahabi waalfidati dahabka iyo fidada macaadintiisa ah yukhraju minhu waxaa laga bixiyaa rubculcushri rubculcushur afartana loo qaybinaya ayb fi lxaali markaas waa maxay marka macdanka muxuu ka wadaa godqalinko ka wadaa godqalinay dhahaan macdankan godqalinka waxay tahay marka meelaha qaarkood macaadinaa ku jirto qof baa yimid waa godkiibuu gargaraacay meeshiibuu qotay macaadin buu kala soo baxay shaaficiyadu marka waxay leeyihin macaadintaasu hadday dahab tahay ama fido tahay isla markaas baa waxaa ka zakeynaysaa marka rubculcushur dahab iyo fido hadday tahay haddii dahab iyo fido aynan ahaynna lagama zakaynayo iyagu dhahayaan macaadintan kale wamaa yuujadu waxaa la helayo min arikaazi dukufaareed ah rikaas waxaa la yidhaha dad gaalo ah meelay waa deganaa jireen oy ka tageen oo qadiim marka inta wax la dhulkii la qodqodaya waxaa laga helay kayd qadiim aho hore oo jaahili ah waqtigiisu horreeyey qof muslimana male gaal hadda joogo marka u taagan oo leh male tan noocaas oo marka waa maal si fudud lagu helaye fa fiihi alkhumusu khumus baa laga bixinaya shan meelood oo meel fil xaali markaas sanad inuu soo wareega shardi ma aha <coughs> laba mas'alaan marka ku khatimaynaa mas'alo waxay tahay deynta adiga kaa maqan haddaaye waxaan sheegnay deynta adiga lagugu leeyahay wujuubu zakaad ma saamaynayso deyntiina waa lagaa rabaa zakadiina waa lagaa rabaa tan adiga kaa maqan laakiin oo dadka ku leedahay iyada ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo saxaabada yacnii waxaa fatwo ay yidhaahdeen abu cubayd sida uu kitaabul amwaal ku sheegay haddii ay kaaga maqan tahay ood isleedahay qof muusir oo wax bixin karo qof wax bixin kara hadday zakada kaaga deynta kaaga maqan tahay xisaabso sakadeedana dhiib haddii qof aa is inaadan ka helinaaba laga yaabaa ama ku inkiraayo lababa waa kuu furantahay inaad iska sii zakayso ama inaad iska dhaafto zakadeeda maalinkii aa hesho xoolihii ay kuu soo gacan galaan deyntii intii sannad ee soo maray zakadeedii inaad bixiso markaas oo xisaabtanto ayib mas'ala ukhraana waxay tahay dhulka dadka ku baaro oo su-aashiisu badan tahay dhulka qofaa dhul gatay inuu sii gadow rabaa tijaarow ka leeyahay waa fariistay dhulkii markaasuu dhowr sano iska haayaa ka noocaasoo kalea marka muxuu ku samaynaa dhulkii mar dambe unbaa beec lacag lala ordaayaa loo keena waa laga gatay say u sakaynaa marka laba qowl baa ku jirta intii sannad oo dhulku uu joogay ou baarsanaay zakadeeda waa la rabaa inaad bixisid sanad walbana marka waxay tahay inaad qiimayso waqtigii zakada marka la gaaro dhulka yaanba la gadanine horta qiimahii dhulkaanoo kale meequ maanta qiimihiisu muxuu noqon karaa haddii la gedi tegay intaas meel ku qoro sanadii dambe meel ku dhig markii aad beec u hesho sanad walba intii aad ku qiyaasatay zakadeeda bixi qowl saasuu dhahayaa qowlka kalena wuxuu leeyahay hal zakaa ninkaas laga rabaa dhulkaas markuu u gadmo hal zakaa laga maalkaas baa la feerinaa hal zakuu ka dhiibaa maalkaas sanawaadkii ma soo qanaa ibnu cuthaymiinna middaas dambaa xoogaad mooddaa inuu leeyahay iyadaa iyadaas ayaa roon masaakiintan u roon dadkan u roon haddii kale ninkan in lagu tiigsaday noqone masaakiin keliya in loo daneeyo ninkii sakada dhiibayo lagu tiigsadana ma aha ayb isaga marka labadaas qowluu sheegay mas'aladaasna ayb maalku soo badeeca iyo tijaaro ku noqdaa niyadou ku noqdaa ninkii maalan dhul gatay wuxuu u gatay niyo inuu deganaado dhulkaas naam oo isaga uu mar uun iska dhisto ou dego intii dhexla joogay dhowr bilood markay soo wareegto is yidhi war dhulkii waaba fiican yaha gado markaasuu suuqa geeyey dhulkiisa goormu xawlkiisu goormu bilaabmaa ninkaas markaasuu bilaabmaa niyadaasuu la bilaabmaa xawlka xawlku wuxuu la bilaabmaa niyadaas ee waktigii dhulka uu milkiye la bilaabmi maayo mas'alo kale waxay tahay zakada maalka ilmaha yaryarka iyo agoonta iyo maalkooda iyo say tahay iyada zakada shuruudaheeda markuu tirinayey caqli iyo buluuq lama sheegin oo arkaysa shaaficiyadu marka waxay qabaan jumhuur ahlilcilmina ay qabaan in laga zakeeyo ilmaha yareer maalkooda iyo ninka majnuunkaa ah maalkiisa maxaa yeeley tu'khadu min akhniyaa'ihim aa layidhi akhniyana waa yihiin ayaga nin waalan hadduu nin xoolo lahaa jiray waasho ma la dhaha ninkaan xoolo maha ma faqiir mi amase waa hani hani waayaa laleeyahay nin xoolole waa ileene weligiisaana marka bixinaya isaga marka mukalaf ma aha isaga loo ciqaabi maayo waxna ma saarna weliga waayo laakiin waxa laga raba inuu bixiyo ilmaha yareerkana sidoo kale wa arrinkaa iyadaa marka xadiid mursal ah iyo shan saxaabi fadwadoodaa loo deliishaday marka xadiidka mursalkaana waxyaabaha lagu xoojiyo saxaabada aqwaashooda ka mida ayb xadiidka waa daciif keliya maaha in la yidhaahdo keligeed xadiidka cawaadidiisa hala fiiriya xadiidku waa mursal shaafici baa werinaya laakiin shan saxaabi cumar iyo caaisha iyo iyo ibnu cumar iyo ayaa aqwaashoodii iyo fataawadoodii iyo xadiidka mursalkaa laysu geeyey xujow yeelanaa markan walidaalika waa laga zakeynan showkani isaga wuxuu yidhaahdaa mukallafiin maaha ilmaha yararkaa wax zakaa laga rabo male zakadu hadda maalkay ku tacalluqdaa maahane dadka korkiisa kuma tacalluqdan in allaha farada calayhim zakaatan fii amwaalihim maalka uu ku tacalluqayaa cunuga yarka ah haddii sidaa la yidhaahdo markuu qof jinaayo ka galaba maxaa loo gudaa lacagtii waay waa laga gudaa wixii maal uu halleeyo iyo wuxuu dad wax ka gudo iyo wuxuu dad ka halleeyo dhan waa la damaanaa ilmo yar yar waa iska dhaafa ma la dhahayo zakadu iyo waxaa isshabaho marka waxyaabaha amwaasha zakada marka waa akaam maali ah axkaamta maaligaana kafaaraadka iyo iyo iyada isshabahan <coughs> meeshaasna marka aqwaashaa saxaabada saasay u badnaayeen marka sidaas uu yeela haddii cunuga yaray agoonkaa maalkiisa aan zake laga bixinin markuu qaan gaaray isaga marka waa inuu xisaabtamo marka oo maalkiisa uu zakada ka reebo xaq masaakiinaa ku dhex jira maalkaas weli adiga w isagu uu leeyahay maaha waa inu masaakiinta waxooda laga saaro waay maalka ayb marka masaa'ilahaasaa zakada ugu badbadan wabilahi towfiiq sal sl